رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli kitaabkii siirada ee rawdatul anwaar ayaan ku jirnaa waxaan maraynay dagaalkii axsaab waxaana noogu soo dambaysay jiho walba in markaa nooga yimid nimankii reer banii qurayda ee rasuulka magaalada madiine kula noolaa ballantana ay ka dhexaysay inaan la dagaalaminna inay markaa ballan fureen intaa wixii ka dambaysa rasuulka markii qabarkii soo gaaray ballanfurkii ahaa waa walaacay intaa kadib ayuu madaxa hagoogtay waana jiiftay cabbaar buu jiifay wuu soo istaagay muslimiinta ayuu u bishaareeyey markuu ilaahay weyneeyey kadib wuxuuna doonay inuu diro oo adeeg u dira cuyaynata bin xismin si uu ula noqdo ciidankiisa saddex marka loo dhiga miraha madiine ka soo baxana qayb laga siiyo labadii saacad ayaa markaa diiday reer ansaarha waxay allow annaga iyo kuwan shirki baanu ku wada jirnay oo wada gaalaan ahayn damac ma ka soo geli jirin inay xoolaheenna cunaan say u cunayaan anagoo ilaah islaamka nagu karaameeyey adigana noo kaa ciseeyey seef ma ahee wax kala siin mayno rasuulkuna arrintaa waa uu ka oggolaaday sabaab buuna u arkay takhaadulu alatraafi waxaan gelaynaa dhinacyadii ishoojiyey iyo ishoojintoodii iyo wa nihaayati alkhaswa duulaanka gebagabadiisii takhaadul waxaa ishoojiyey adaraaftii iyo dhinacyaalkii darafyihii ay ka koobnaayeen ayaa ishoojiyey macnaha oo waxay sameeyeen inay midkoodka ka kale uga baxo garabkiisa uga baxo waa is-hoojintii atraaftii darafyaalka meesha markaa ku dagaalamayey iyo nihaayadii iyo sidii ay ku soo gabagabowday duulaankii ayaan haddana qaadanaynaa meeshana ka gelaynaa walilaahi ilaahay waxaa u sugnaa subxaanahu wa tacaala walilaahi ilaahay waxaa uga sugan fii khalqihi khalqigiisa shu'uunu xaalado ilaahay subxaana wa tacaala khalqigiisa shu-uun baa uga sugan shu-uun iyo xaalado ayaa ilaahay khalqigiisa uga sugan faqad jaa'a waxaa yimid ahnaa'a haadihi alduruufi duruuftaas intii lagu dhex jiray alqaasiyatu ee adkayd gudaheeda waxaa yimid ninka lagu magacaabo nucayn alashjaciyu nucayn bin mascuud alashjaciyu ninka la yidhaahdo ayaaba iska yimidba oo markaa iska socda shalaaba ilaahay niyadda isaga soo geliyey inuu iska islaamo ninkaasi reer khadfaan ayuu markaa ka mid ahaa ninkiibaa yimid wahuwa asagu waa nucaymi min khatfaana reer khatfaan buu ka mid ahaa wa kaana wuxuu ahaa sidiiqan saaxiib ayuu la ahaa liquraysh iyo walyahuud quraysh iyo yahuudba quraysh iyo yahuudna saaxiib buu la ahaa faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayow inii anigu qad aslamtu waan islaamay allaahu akbar waan soo islaamay wa ina qowmii tolkayna lam yaclamuu ma oga biislaami islaamnimadayda inaan aniga islaamay rasuulkii ilaahayo waana islaamay lam yaclamuu ma oga biislaamii islaamkaygii famurnii amar rasuulkii allow ifar buu yidhi bima shi'ta wax allaalla waxaad doonto maxaan kuu qabtaa maxaan kuu qabtaa oo aad ifaraysaa faqaala rasuulku wuxuu yidhi anta adigu rajulun waaxid hal nin keliyaa tahay hal nin ayaa tahee maxaad qaban kartaa hal nin ciidankan saa isku soo bahaystay muxuu ka qaban karaa ama uu ka tari karaa rajul waaxid ah ayaa tahay buu yidhi adiga wamaadaa casaa maxaad mudan tahay an tafcala inaad samayso maxaad qaban kartaaba qof hal nin keliya ah muxuu qaban karaa walaakiin laakiinse khadi lhooji canammatadacta intaad awood u leedahay naga kala jejebi odgoogooy waayo fa ina alxarba dagaalku khadcatun wa khiyaane xarbada iyo dagaalku waa khadco fadahaba waa tegay nucin ninkii ahaa ilaa qorayduu ka bilaabay marka hore reer bani qorayduu u tegay falammaa markii ra'awhu ay arkeen ilaaadoo sidiiq dhexdooda ka ah ayuu ahaa markay arkeen akramuuhu way soo dhaweeyeen aad bay u karaameeyeen fa qaala markaasaa wuxuu yidhi tacrifuuna waad ogtihiin waad ogtihiin tihiin ma aha wuddii jacaylkayga lakum adinka aan idiin qabo beenkayga iyo ninka isatan khaas ahaan waxaan idiin sheegayaa hadalka aan rabo inaan idiin sheego bannaanka uusan ku bixin bannaanka nucayn ninka lagu magacaabo wuu soo baxay marka mar allaala markuu soo baxay ayuu qoray qorayda u yimid falamaa awin markii ay arkeen akramuuhu way soo dhoweeyeen faqaala wuxuu yidhi tacrifuuna wuddii lakum war waad ogtihiin buu yidhi jacaylkayga ayaad ogtihiin idinka aan idiin qabo wuddi jacaylkayga lakum adinka aan idin jeclahay wa khaasatan iyo khaasada io khaas ahaan maa baynii wa baynakum aniga iyo idinka waxa beenkeena ahaaday wa inii anigu muxadifukum waxaan idiin sheegayaa xadiidan sheegtee faktumuuhu canii fii qarya haddadaan maanta idiin haayaaye hadalka yuusan qofna gaarin qaaluu waxay dhaheen nacam waa yahay hayabay dhaheen waan kuu qarinaynaa qaala wuxuu yidhi qad ra'aytum waad aragteen maa waqaca wixii ku dhacay bani qaynuqaac iyo yuhuud ee iga ka horeeye ballanta intay muslimiinta uga baxeen caaqibo xumidii ku dhacday labadaa qolo wixii ay sameeyeen oo ku dhacay waad maqasheen oo waad aragteen waqad daahartum idinkuna waxaad gacan siiseen maanta qurayshan quraysh wa khadfaana iyo reer khadfaan wahum ayaguna laysuu midlakum idinkoo kale ma aha quraysh iyo reer khadfaan idinkoo kale ma aha waayo falbeladu beledka lagu dagaalamayaa beladukum waa beledkiina fiihi waxaa ku sugan amwaalukum maalalkiinii wa abanaa'ukum wiilashiinii wa nisaa'ukum naagihiina dhulka lagu dagaalamaya hadda waa dhul aan quraysh iyo khadfaan toona lahayn waa maalkiina iyo ilmihiina iyo xaasiskiina ay markaa joogaan qadiruuna mana awoodi kartaan an tataxawanuu inaad ka wareegtaan minhu xaggiisa ilaa kayrihi dhulkan dhul aan ahayn aad u wareegtiinna ma awoodi kartaan ilaa meel kale ma lihiniin halkan ayaad deggan tihiin maalkiinnii ilmihiinnii deerkiiniyaa yaala reer quraysh iyo reer kadfaan beledku ayaguu ma laha saasuu markaa yidhi laa taqdiruuna mana kari kartaan an tataxawaluu inaad ka wareegtaan ood ka guurtaan minhu xaggiisa ilaa hayrihi hayrkiisa aad markaa u guurtaan wa amaa baladuhum beledkooda iyo wa amwaaluhum maalkooda iyo wa nisaa'uhum naagahooda fa baciidatun waa fog yihiin reer khabfaan iyo qoraysh ilmahooda beledkooda naagahooda baciid waaye fahum ayagu in asaabuu hadday helaan fursatan furso ay way ka faa'iidaysanayaan hadday fursad helaan way ka faa'iidaysanayaan wa ilaa haddii kale oy fursad waayaan oo laga awood iyo xoog badiyo laxiquu bibilaadihim beledkoodan bay haleelayaan waa baxayaan oo beledkooday aadayaan laxiquu waxay bilaadihim beledkooda wa tarakuukum idinkay idinkaskii dhex tegayaan iyo wa muxamadan idinka iyo muxamed bay isalkii dhex baxayaan oo beledkoodii markaa aadayaan waa haddii ay guulaysan waayaan wa tarakuukum waxay idinkaga tegayaan idinka iyo wa muxamadan yantaqimu waa idinka argoosanaya muxamed madna ninkan xaggiina kay ilaa lasoo doontaydin wallaahi run waayee famal camal maxaan samaynaa hadda maxaa camal ah oo aan qabanaa qaala wuxuu yidhi laa tuqaatiluu ha dagaalamina macahum micigooda qoraysh iyo khadfaan micigooda ha dagaalaminoo dagaalka ha gelina xataa yucطuukum ilaa ay idin siiyaan ar rahaa'ina rahameeyin wax rahan ah ilaa ay idin siiyaan ilaa toddobaatan qofood oo ciidankooda ka mid ahoo raggooda ah oo weliba kuwa xulka ah ay idin siiyaan aad gacanta ku dhigtaanood qabsataan idinka rahan ahaan dagaalgeli mayna dhaha qaaluu waxay dhaheen laqad asharta bira'yi wallaahi ra'yi baad noo ishaartay naciimow ra'yi fiican ayaad noo ishaartay uma kadib tawajaju haystay uu soo aaday nucaym ninka lagu magacaabo ilaa quraysh quraysh buu u yimid wajtamaca waxaa u soo kulmay biru'asaa'ihim madaxdoodii madaxdii qureysheed oo dhan ayaa u soo ururtayoo way u timid wa qaala wuxuu yidhi taclamuuna sow ma ogidiin waddii jacaylka aan lakum adinka idiin qabo war sowtay maxabbay jacayl naga dhexayn jirtay wa nusxii iyo nasiixadayda ilaykum xaggiina aan idiin nasiixayn jiray war jacaylkii kalgacaylka naga dhaxeeya iyo nasiixada xaggiina aan siin jiray sow ma ogidiin qaaluu waxay dhaheen nacam haa qaala wuxuu yidhi fa inii anigu muxadiثukum waxaan idiin sheegayaa xadiiثan hadale faktumuuhu canii io qarya buu yidhi cidma wagoonin ha u sheegeen hadalkan markaa idiin sheegi doono qaaluu waxay dhaheen nafcalu waan samaynaynaa hayabay dhaheen oo waa samaynaynaa qofna u sheegi mayno qaala wuxuu yidhi nuciim faina yahuuda yahuudii waa reer bani qurayde qad nadimuu way fara qaniineen waa qowmameeyeen oo way ka shalaayeen calaa naqdihim ballanfurkoodii calaa naqdihim burintoodii cahda muxammadin muxamed ballantiisii ay buriyeen gadaal bay kala xumaatay way ka qowmameeyeen oo way ka shalaayeen wakhaafuu waxay ka cabsadeen an tarjicuu inaad idinka iska noqotaan inaad guryihiinna u laabataan oo watatrukuuhum aad uga tagtaan ayagana aad maxamed uga dhex tagtaan faraasaluuhu waxay la xiriireen farun ayaga macnaha faraasaluuhu waxay la xiriir macnaha waxay la xiriireen waaye oo ay faraasaluuhu annahum ayagu ya'khuduuna inay qaadi doonaan minkum xaggiina rahaa'ina rahamooyin rahmo inay idinka qaadaan taas intay hoos kala xiriireen yaa waxay ku ballameen inay idinka idinka qaadaan rahan rahaa'ina oo wayadafacuunaha ay u dhiibaan ilayhi maxamed xaggiisa raalinaba ahow waan qalbannay rahantaanna waan ku siinay uma intaa ka bacdinaa iwaalunahu ay u gargaaraan inay u gargaaraan calaykum dushiina ay idinkaga gargaaraano maxamed mar labaad ay la saftaan hadalkii iyo ballanfurkiina inay markaa magdhow iyo raaligelin ka bixiyaan raaligelintana ay ka dhigaan inay idinka rahab intay idinka qaadaan maxamed ay siiyaan kadibna ay la barbar dagaalamaan idinkana idinla soo dagaalamaan faradiya raalli buu ku noqday maxamed bidaalika arrintaase faxdaruuhum haddal iska jira raggaa reer bani qorayda rahan bay idin weydiin doonaan rag bay idin weydiisan doonaan haddar iska jira buu yidhi faxdaruuhum wain sa'aluukum hadday idin weydiistaan rahaa'ina rahameeyin faa tutiicuhum ha ku adeecina ama falaa tuctuuhum ha siinina qoladaana saasuu u dhisay uma ka bacdi dahaba wuu aaday ee ninkii nucayn ahaa ilaa khatafaan reer khadfaan buu a tegay faqaala lahum midla daalika sidii oo kale markaa ku yidhi ayagiina waa dhisayoo sidii oo kaluu ku yidhi wa bi haada atadbiiri tadbiirkaa asaga ah maamulkaa alxakiimu xikmadaysan maamulka xakiimka ah ayaa tashakakat annufuusu nafafyaalkii ay ku kala shakiyeen qolada qolada kala shaki baa ka galay qurayda waxay ka shakiyeen quraysh quraysh waxay ka shakiyeen qurayda quraysh waxay ka shakisay khadfaan khadfaan waxay ka shakisay qurayd macnaha tadbiirka iyo maamulka ninkaa sameeyey nafafyaalkiibaa shaki ku galoo watashaqaqat wa arsala wuu diray abuu sufyaan abuu sufyaan baa wafdan wafdi u diray ilaa qurayda reer banii qurayda yadacuuhum asagoo ugu yeerahaya ila alqitaali dagaal hadan beritoole intuu u taga yidhi reer bani qurayda wuxuu rabaa inuu ogaado hadalkii loo sheegay meesha waa lashor fadiyey waa lagu baaba'ay waa lagu dhigtoobay intaa ka badan lama sabri karee beri aan dagaal qaadna diyaargarooda saa ku soo dhaha buu yidhi yadacuuhum asagoo ugu yeerahaya ila alqitaali dagaal in la gala hadan berito faqaaluu waxay dheheen reer bani qurayda ina alyowma yowmu sabti maalintii uu wafdigu diraya jumcay ahayd beri aan dagaalamana wuu yidhi ayaguna waxay dheen maanta maalin sabti ah waaye ma dagaalgelayno beri macnaha ina alyowma yowmu sabti waaye walam yusibnaa dhibnayna walam yusibnaa nama asiibin maa asaabanaa wixiina asiibay ilaa min atacadiyi fiihi ku xadgudub ee aan ku xadgudubnay sabti maahane hadda koor baan sabti ku xadgudubnay markaasaa dayaaro iyo doofaare nala ka dhigay annagu maanta sabtigaa maba dagaalamaynaba wax allaala wixii markaa la sheego uma intaa kadibna ina annagu laa nuqaatilu maba dagaalamayno macakum lijilkiina xataa tuctuunaa ina aadna siisaan ilaa aadna siisaan rahaa'ina ina oo minkum adinka idinka mid ah ragragiina gaashanqaadkee dagaalyahanada ah oo rahan ah inaadna siisaan maahane likay si aan likay laa tatrukuuna saydan nooga tegin oo watadhabuu aadan u aadin ilaa bilaadikum beladadiina kuwaasaan rahaan ahaana faqaalat quraysh waxay dhaheen iyo wakadfaanba saddaqakum wallaahi nucaym wallaahi nucaym runbuu idin sheegay allaylahe nucaym wuxuu sheegayay runtiisay markaa ahayd wa arsalat quraysh quraysh way soo dirtay haddana ilalyahuudi yahuuddii reer bani qurayda fariin labaad bay u soo dirtay taquulu lahum ayagoo u dhahaysaa laa narhanakum axadan axad aan rahan idin siinayno ma laha laa narhanakum idin rahmin mayno axadan toddobaatan nin baad sheegaysaani xataa qof rahan aan idin siin mayno wa akhrijuu lilqitaali ka baxa dagaalka faqaaluu waxay dhaheen sadaqakum walaahi nacim nacim walaa runtiisu ahaa run buu idiin sheegay fakhaarat waxaa daciifay fakhaarat waxaa daciifay oo hoos labadii qolo go'aanadoodii watakhaadaluu wayna wayna wayna isjebiyeen macnaha oo way ishoojiyeen oo midba ka kale ayuu garabkiisii ka baxay ama muslimiintii baa soo hartay fakaanuu waxay ahaayeen yadacuuna kuwa ilaahay tuuga oo yidhaahda allaahuma astur cawraatina allaahuma ilaahayo allaahuma astur ilaahow astur cawraatina cawraadkeena wa aamin ilaahayow aamin geli rawcaatinaa baqdinteena cabsideennana amaan noogu bedela wabtahala wuu qaylo dhaamiyo wuu u qaylsaday rasuuluullaahi rasuulka allo wuxuu u tadarucay ilaa rabbihi rabbigii caza wajal asagoo dhahaya allaahumma ilaahayow munzila alkitaabi allaha kitaabka soo dejiyayow alkiisa midkuu degdegaayo ihzim ilaxzaaba ilaw axsaabtaa naga jebi allaahumma ilaahayow ihzimhum jebi wasalzilhum ilaahayow gilgil oo rux rux ayagoo dhan fa arsala allaahu ilaahayaa u soo diray calayhim korkooda riixan dabayl riix buu u soo diray iyo junuudan ciidan oo min almalaa'ikati malaa'igta ka mid ah fazalzalahum fazalzaluuhum way gilgileen marka malaa'igtii ayaa ruxruxday waqadafuu waxay ku tuureen fii quluubihim quluubtooda alrucba argagax kafa'at way gembisay alriixu dabayshiina quduurahum eryaalkoodii dhebigay dabka saartaan bay afgembisaa waxay rabaan inay karsadaan bad dhulkay ku afgembisaa markaa dabaysnaysay wakhallacad waxay fujisay oo ay rujisay khiyaamuhum teendhooyinkoodii wa darabahum waxaa garaacay albardu qabow alqaarisu oo adag ama aad u daranna ciidankii kufaarta ahaa qabowgaasaa garaacay xataa intii lam yaqara uusan u sugnaanin lahum ayay qaraarun sugnaasho ilaa wax u sugnaada ay waayaan dadka waxay saaraan la rido tindaday ay isdhahaan harsadeed istaajiya dabayl ay markaa tuurto wax qaraar ah markaa waa u sugnaan waayey uu waxay bilaabeen yatahaya'uuna inay u diyaargaroobayaan lilraxiili geedi iyo guurid wa arsala wuu diray rasuuluullaahi rasuulkii alla xudayfa ayuu diray radia allaahu canhu ilayhim gaalada xaggii yarteed bikhabarihim khabarkooda khabarkooda inuu markaa u keeno fadahaba wuu baxay wadakhala wuu dhex galay xudayfa baynahum dhexdooda uma kadib rajaca wuu soo laabtay walam yajid mana uusan helin massa albardi qabowkaabashadiisa aad bay u qaboobeed imaamka kitaabku wuu soo gaagaabiyeye qabow daran ayaa jiray weliba rasuulku wuxuu ciidanka amar ku siiyey dabayl baa baxayse dhacaysee qof kasta meeshiisa ha joogo nin walba meesha uu degan yahay ha fadhiyo laba nin baa baxday ilaa hadda meel ay jiraan baa la ehdan intay dabayshii qaaday weliba rasuulku wuxuu dhaha waryaa baxaaya oo khabarka qoomka ii keenaaya waryaa baxaya shib saxaabadii wax istaagaa la waayey qabow qabowbaa jira baa jira dhibaataa jirtaa yaa baxaaya oo khabarka qoomka ii keenaya xudayfa abla nabiga sal alla calah wasalam ama xudayfa uu istaagay waa uu baxay qoomkii buu dhex tegey weliba rasuulku wuxuu yidhi waxta tafacil ah ood samayn karta aysan jirin qabarka qoomka ii keen xudayfa muxuu yidhi mar allaala markii aan dhex tegay oo aan fadhiistay abuu sufyaan min caaqiluu ahaa hadal baan rabaa inaan idin sheegi yiri qof kasta qofka dhinaciisa jooha iska fiiriyo qof walba qofka dhinaciisa fadhiya xubuu labadii dhinacay fadhi waa uga hormarayba adna yaa tahay ir buu yidhi intaan kan qabtay man anta hebel baa laydha adna macnaha haddii labadii u weydiiyey la weydiin maayo marka asaga taa way ku badbaaday teeda kale wuxuu yidhi abuu sufyaan baan arkay si cayaan ah gamuunka haddaan qaato si toosan ugu dhufan karay laakiin amarka nebigan soo xasuustay waxba ha samayn sidaa darteed xudayfa wuu baxay uma rajaca walam yajid mana uusan helin masal bardi qabow taabashadiisa bal iska dhaaf inuu qabow dareemee kaannahu waxaad moodaa kaana inuu ku sugnaa fii xamaamin xamaamka gudihiisa meesha biyo biyokululaysagii biyaha kulu lagula qubaysto alladii kaasoo yakhtasiluuna fiihi bilmaa'i biyaha lagula qubaysto biihii alxamiimi ee kululaa ayl xaar baa loola jeedaa kulaylka ahaa falamaa markii rajaca uu soo laabtay akhbara wuxuu u sheegay nebiga biraxiili ilqowmi qoomka inay guurayaan oo ay sii socdaan wanaama wuu naseexday falammaa markii asbaxa almuslimuuna muslimiintii ay waabariisteen ra'ow waxay arkeen saaxata alqitaali goobtii dagaalka oo min jihati alkufaar xigtay laysa fiiha daacin walaa mujiib mid dhawaaqayo mid ajiibayo inuusan joogin macnaha qofna ma jeedaa loola jeedaa daacin mid dacaawinaya yo qof uwac walaa mujiib iyo mid hee dhahaya labada markaa ma joogin meeshii misgaaladu ay markaa joogeen laysa fiiha daacin walaa mujiid faqad radda allah ilaahay yaa celiyey aladiina kuwii kafaruu kufriyey biqaydihim caradoodii lam yanaaluu ma aysan gaarin khayran wanaag wakafa allahu almu'miniina alqitaal ilaahayna mu'miniinta maalintaa dagaalka wuu ka kaafiyey dabayl iyo malaa'ig baa la soo diray wa kaana allaahu ilaahayna wuxuu ahaaday qawiyan alla xoog badan casiizan amarkiisuna haalib yahay kaana waxay ahayd bidaayati haadihi alghaswati duulaanka asagaa bilowgiisa fii shawaal bishii soonfureed sanadii shanaad ee hijrada wa nihaayatuha dhammaadkiisana bacda naxwi shahar hal bil wax lamid ah ka gadaal ayuu ahaa bisha dilqacda ahayd akbara muxaawalatin iskudaykii ugu weynaa qaama biha ay u istaageen acdaa'u lislaam cadowga islaamka lidardi lmadiina say madiina u garaacaan darteed iyo walilqadaa'i inay u ciribtiraan calayha madiinay u tirtiraan wa cala alislaami islaamka iyo walmuslimiina muslimiintaba laakin allah laakiinse ilaahay khayabahum hoojiyey wa radda wuxuu ku celiyey kaydahum dhagartoodii fii nuxuurihim dhuuntooda wa kaana fashalahum fashalkoodiina wuxuu ahaa bimajmuuci haadihi alquwaad xoogaa isbahaystay yacni mid loola jeeday anna adawaa'ifa kooxaha alsakiirata ee yaryar waalmutafariqa iyo kuwa kala tagtagsanba wlaa inay ayagu awla u yihiin an laa tajtari inaysan u soo weerar aadaan ila almadiinati madiina ciidankaasaas u weyn ee u xooga badan ee kulmay jabka ilaahay jeediyey waxay macno u tahay dawaa'ifaha kooxaha yar yarka ah mutafariqiinta inay kaga owliyeysan yihiin inaysan madiine u soo jihaysanin kuna soo dhiiranin waqad akhbara bidalika alnabiy nebigana wuxuu u sheegay arrintaas sala alla calayh wasalam asxaabtiisuu uga warramay faqaala wuxuu yidhi alaana naqasuuhum hadda ayaan ku duulaynaa walaa yaqasuunaa mana nagu soo duulayaan naxnu anagu nasiirigaanu nahay kuwii u soconaya ilahum xaggooda weerar madiina lagu soo qaado amase ay gaalo soo habaystaan kaasaa ugu dambeeyey wixii ka dambeeyey nebiga fadligoodu ugu maanta waxay ka dambaysaa nagu soo duuli maayaan balse annagoo ku duulayna buu yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam khaswadii waxaanu gelaynaa bani qurayda balse meesha inoo joogto wabilaahi towfiq wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam